qurxiyo godob dhashiyo qalawada guracan habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo khamiis ay baxayso jimco ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun qodobada barnaamijka xoguray si aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay yeesheen culimaa udiinka soomaaliyeed oo muddo afar maalin ah socday waxaana kulamadooda ay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo ku aadan habka dowladda iyo la isku waafajinayo diinta islaamka iyo nidaamka dawliga sidoo kale waxaad barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan ra wasaare xamse cabdi barre ayaa ka qayb galay shirka culamaa udiinka soomaaliyeed waxaana uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qabaa'ilka isqabqabsiga ka dhex jira iyo sidoo kale dadka siday u weynayaan iyo sidoo kale dariiqooyinka culimaaudiinka ee iyaguna markaa isqabqabsiga bulshada dhexdeeda ah sidii loo miday lahaa arrimahaas waxaa sidoo kale caawo barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiista maamulka galmudug waxa ay maanta la wareegeen deegaanka miroon iyo deegaano kale oo hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug kadib duqaymo ka dhacay halkaasi saacadihii lasoo dhaafay xukuumadda soomaaliyana waxa ay maanta meel marisay ciidamada heeganka ee bariga afrika oo ay ku boobeen wadamo dhowr ah oo geeska afrika ah soomaaliyana ay ka mid tahay qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kala man ayaa sidoo kale qayb ka ah gebagabadana waxaad ku maqli doontaan soo saarista iyo tibintaintuu barnaamijka wada ku jira waa anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa cabdiraxmaan cabdulla rooble kayse waa mar kale iyo barnaamijka xog waraysi qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro hadda idin dhacay maxaad imanee sugtaan darbaaca miyaad rabtaan gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waagaag saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi qaybtiisa ugu horeysa ayaad degeysanaysaan aynu ku bilownee magaalada muqdisho waxaa muddo afar maalin ah ka socday shir ay yeelanayeen culimaa udiinka soomaaliyeed waxaana ay culammadan isaga kala yimideen daafaha caalamka inta qaaradood uu ka kooban yahay magaalada muqdisho ayaana lagu shiriyey waxaana martiqaadka iyo qaban qaabada kulankan markaaba lahayd eh, wasaaradda diinta iyo owqaafta xukuumadda soomaaliya eh, culamadan ayaa sababihii laysugu yeera waxa ay qeyb ka ahayd in ay caddeeyaan dagaalka lagula jiro al-shabaab fikirka al-shabaab iyo sidoo kale in la iswaafajiyo la iskuna dabaqo nidaamka dawliga ah iyo sidoo kale diinta islaamka iyo arrimo kale oo dhowr ah oo markaa ku aadan in dadka soomaaliyeed ay markaa yeeshaan culimaadiin markaa hal markaa ka midaysan arrimo dhowr ah iyo sidoo kaleeto hal mowqiifna dalka ula jihayso dowladdana markaa ka garabsiiso in diinta islaamka iyo dadka sida ay tahayba loogu sheego oo markaa aysan barxanayn Eh, waxa ay soo saareen culimaadudiinka inta maalin oo ay kulamadan yeelanayeen doodo ay ka yeesheen kadib qodobo dhowr ah oo ay maanta warbaahinta u akhriyeen shirweynaha culamada soomaaliyeed waxa uu soo gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay ka janaayo iyaga oo soo saaray qodobada hoos ku qoran mahadnaq iyo duco shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu uga mahadcelinayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda dan qaran oo fulinaysa ballanqaadkii siyaasadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud abaabulka iyo taabagelinta shirkan qiimaha badan oo martigeliyey qaybaha kala duwan ee culamada soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dunida caasimada muqdisho iyo dhammaan gobolada dalka shirweynuhu wuxuu si gaar ah ugu duceeyey culimadii la laayay saddexlabaatankii janaayo isaga oo aada uga xun in dowladdii xilligaas joogtay ay ku dhiiratay tallaabo abuurtay kalsooni darro iyo kala shaki kala soo dhex galay dowladda iyo culimmada shirku isaga oo xusaya shuhadadaasi wuxuu qabsan doonaa shirsanadeedka culimmada soomaaliyeed maalinta saddex saddexlaatanka janaayo ee sanad kasta cambaarayn shirweynaha culamada soomaaliyeed waxa uu erayada ugu adag ku cambaaraynayaa falkii foosha xumaa ee uu nin xag jir ah ku gubay koo janaayo laba kun iyo koo meel fagaaro ah ee magaalada stockholm ee dalka sweden kitaabka qur-aanka kariimka ah iyada oo booliiska dalkaasina goobjoog ka yihiin bogaadin shirweynuhu wuxuu ku bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee la yimaada aragti bisil oo oo dib u heshiisiinaya dowladda diinta iyo culimmada isaga oo ka tacsiyeeyey dhacdadii xanuunka badnayd ee lagu laayay culimada saddexlaaatanki janaayo kunsagaaboqoiyoshaniyotodoaankii shirweynuhu wuxuu ku dhawaaqayaa inuu gebi ahaanba uu meesha ka baxay shakigii iyo kalsooni darridii kala dhex taallay dowladda diinta iyo culimmada shirkan ka hor shirweynaha culimmada soomaaliyeed wuxuu ku bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dadaalka uu geliyey la dagaalanka khawaarijta al-shabaab iyo daacish wuxuuna ku adkaynayaa dowladda inay awooddeeda isugu geyso ciribtirka fikirka xagjirka ah iyo horumarinta mabaadiyada diinteenna suuban ee ku aadan ilaalinta xasiloonida is-aqbalaadda iyo wada noolaashaha iyada oo la kala aragti duwan yahay go-aanada shirweynaha shirweynaha shirweynuhu wuxuu isku raacay ujoodooyinkii shirka kadib markii uu yeeshay doodo iyo aragti wadaag miro dhalay oo dib loogu milicsaday axkaamta iyo mabaadi'da diinta islaamka iyo ujoodooyinkooda waaweyn qodobada soo socda shirweynaha ayaa isla qaatay in culammada soomaaliyeed ay si walaaltinimo iyo iskuduubni ah ugu adeegi doonaan diinta iyo ummadda arrimaha la isku khilaafsan yahayna loo xalinayo si cilmi iyo cadaalad ah shirweynuhu wuxuu isku raacay in al-shabaab daacish shiicada iyo kooxaha lamidka ah ay yihiin kooxo habowsan oo ah cadowga diinta islaamka iyo ummadda soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu isku raacay inaysan bannaanayn in la faafiyo afkaartooda guracan ee kooxaha kor ku xusan waana xaaraan in lagu taageero xoog xoolo ama xog ama cod midna shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu cod midaysan ugu sheegayaa ummadda soomaaliyeed in kooxda al-shabaab iyo daacish ay yihiin dambiilayaal khawaarij ah oo qofkii ka dhintaa uu dhiiggiisu qiimo lahayn oo hadur yahay waxaana waajib nagu wada ah inaan la dagaalanno qofkii la dagaalama ama ku dhinta dagaalka lagula jiro khawaarijta waa shahiid loo rajaynayo inuu soo galo dadkii uu rasuulkeennu naxariis iyo nabadgelya dushiisa ha ahaatee uu ku sheegay inay janno u sugnaatay rasuulku sal slam wuxuu yidhi tuubaa liman qatalahum aw qataluuh shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu isku raacay in la macaamilka kooxaha khawaarijta ah nooc kasta uu yahayba sida xoolo siinta garsoor u doonasho iyo in la qariyo qof iyaga ka mid ah uu xaaraan yahay kana soo horjeedo dhaqanka suuban ee diinteennu nafartay alla wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan wataquu allaha ina allaha shadiid lciqaab shirweynuhu wuxuu isku raacay in qofkii la wadaaga dowladda xogta khawaarijta uu ajir uga helaayo alla agtiisa maadaama uu ka qayb qaatay badbaadinta shacabka soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu u caddaynayaa ummadda soomaaliyeed in dagaalka lagula jiro khawaarijta uu yahay jihaad lagu difaacayo maqaasida waaweyn ee shareecada islaamka badbaadinta diinta nafta hantida caqliga iyo sharafka qofka aadanaha ah shirweynaha culamada soomaaliyeed isaga oo ka amba qaadaya in diintu ay tahay arrin si isku mid ah u taabanaya in diinku uu yahay mid si isku mid ah u taabanaya muwaadiniinta soomaaliyeed wuxuu caddaynayaa in culamada soomaaliyeed oo isku duuban ay dowladda ku garab taagan yihiin dadaalka ay ku horumarinayso hannaan lagu ilaalinayo diinta islaamka islamarkaasna waxaan isku raacnay in dowladda federaalk soomaaliya ay mas-uul ka tahay ilaalinta diinta shirweynuhu wuxuu isku raacay in dowladda federaalk soomaaliya ay bilowdo iyada oo si deg deg ah u dhammaystiraysa diyaarinta hanaankii iyo sharcigii lagu dhisi lahaa golaha sare ee culammada soomaaliyeed oo noqonaya weelkii lagu ilaalin lahaa diinta islamarkaana ka mid noqonaya golayaasha dowladda una madax bannaan gudashada waajibaadka iyo howlaha loo igmaday shirweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in ummadda soomaaliyeed ay tahay shacab sunni ah marka laga reebo kooxaha khawaarijta ah iyo kuwa la midka ah al-shabaab daacish shiico iyo kuwa ummadda si guud u gaalaysiiya kuwaas oo aan la ogolayn in fikirkooda lagu faafiyo geyiga soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu isku waafaqay in ku dhaqanka shareecada islaamku gaar ahaan fiqiga uu gundhig u noqonayo madhabka shaaficigu kaas oo culimmadu isku raacsan yihiin inuu taariikh fog ku leeyahay geyiga soomaaliyeed iyada oo madaahibta kale ee sunniga ah laga faa'iidaysanayo marka ay baahi timaado shirweynuhu isaga oo ka duulaaya in ummadda soomaaliyeed ay af dhaqan diinba ka midaysan yihiin ayuu xoojinayaa in islaamka ay ummadda soomaaliyeed ku dhaqanto uu yahay mid iyada oo magacyada kala duwan ay culimmadu isku aqoonsadaan magacyada kala duwan ee culimmadu ay leeyihiin ay noqonayaan waxyaaba laysku aqoonsado uun sida kuwa waalidku ula baxo ilmihiisa islamarkaasna wixii lagu kala aragti duwan yahay la isku ixtiraamayo loogana doodi karo si cilmigaysan oo aan midnimada wax u dhimayn shirweynuhu isaga oo dareensan in dowlad dhiska dalka uu ragaadiyey khilaaf siyaasadeed ayuu madaxweynaha soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ku adkaynayaa inuu xil gaara iska saaro dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah oo dub-i oogistiisu ay qaadatay muddo aada u dheer maadaama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ay ku xiran tahay dastuur dhammaystiran shirweynuhu wuxuu isku raacay in culammada soomaaliyeed ay sanad kasta yeeshaan shirsanadeed looga arrinsanayo arrimaha diinta ee dalka baaqa dowladda shirweynuhu isaga oo xeerinaya baahida loo qabo dardargelinta arrimaha diinta iyo awqaafta wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalk soomaaliya inay kordhiso miisaaniyadda arrimaha diinta iyo awqaafta si loo taabageliyo arrimaha hortabinta u leh dhowrista iyo daryaalka diinta islaamka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalk soomaaliya inay kusoo kordhiso jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuliyad u gaar ah barashada culumta shareecada islaamka si loo xaqiijiyo cilmi baarisyo la jaanqaadi kara dowladnimada casriga ah shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda in dib u eegis lagu sameeyo manhajka waxbarashada dalka iyada oo lagu kordhiyo iyadoo lagu kordhinaayo qaybo lagu xoojinaayo fahamka dowladnimada lagana saaraayo fahamka iyo fasiraadda qalloocan shirweynuhu wuxuu kula dardaarmayaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inay isku kaashadaan wanaagga iyo faafinta dhaqanka suuban ee diinta islaamka shirweynuhu wuxuu kula dardaarmayaa dowladda inay hagaajiso garsoorka dalta inay hagaajiso garsoorka dalka iyada oo xoojinaysa la dagaalanka anshaxumada maandooriyaha iyo dembiyada lidka ku ah haweenka iyo caruurta shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda in warfaafinta dowladda ay kaalin mugleh in kaalin mugleh laga siiyo in warfaafinta dowladda kaalin mugleh laga siiyo barnaamijyada ay culimmadu ugu gudbinayaan shacabka fahamka toosan ee diinta iyo ku dhaqanka suuban ee diinta islaamka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda inay dib usoo nooleyso afka carabiga oo ah luqadda labaad ee dalka iyada oo xoojinaysa kaalinteeda waxbarashada dalka iyo isticmaalka rasmiga ah ee xafiisyada dowladda shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda inay u dhaqaaqdo diyaarinta hanaankii lagu dhisi lahaa hay-adda waqaafta iyo hay-adda sakada soomaaliyeed kuwaas oo fududaynaya in dib loo soo nooleeyo nidaamkii ay bulshada muslimka isku caawin jirtay laguna hergi laguna hirgelin jiray mashaariic badan oo horumarineed mashaariic badan oo horumarineed baaqa siyaasiyiinta shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa siyaasiyiinta in la wada ilaaliyo xasiloonida dalka iyo midnimada iyadoo meel looga soo wada jeesanayo laguna gacan siinayo dowladda dagaalka ay kula jirto kooxaha khawaarijta shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa siyaasi kasta oo ummadda xil u haya ama doonaya inuu xil u qabto inuu alle uga baqo xilkaasi isaga oo shacabka ugu adeegaya si daacad ah oo alla kacabsi ku dheehan dheehanya baaqa ciidamada qalabka sida shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa ciidamada qalabka sida inay sii labanlaabaan dadaalkooda ku aadan dagaalka jihaadka ah ee ummadda lagu badbaadinayo iyaga oo aaminsan inay yihiin kuwa ku taagan waddada xaqa ah oo haddii ay ku dhintaan ay noqonayaan shahiid dadkiisa iyo dantiisa awgeed u waayay naftiisa mid kastoo ka mida ah macnaha shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa ciidamada qalabka sida inay salaada iyo alle ku-xirnaanta u kaashadaan dagaalka xaqa ah ee ay kula jiraan kooxaha khawaarijta ah iyaga oo salaada iyo cibaadada kale ku ilaalinaya wakhtiga uu alle waajibiyey shirweynuhu wuxuu xusuusinayaa ciidamada qalabka sida inay u dhaarteen ilaalinta nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed waxaana waajib ku ah inay waajibkooda gutaan iyaga oo u turaya dadka shacabka ah islamarkaasna ilaalinaya xuquuqda iyo karaamada ay leeyihiin baaqa ganacsatada soomaaliyeed shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu ugu baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed inay dowladda ku gacan siiyaan gudashada waajibaadkeeda qaranka iyaga oo gudanaya waajibaadka ay dowladdu ka rabto kuna kaalmaynaya dhaqaale marka ay uga soo baaxato baaqa shacabka shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu ku boorinayaa ummadda soomaaliyeed inay ka fogaadaan dhammaan dhaqamada xun sida anshaxumada maandooriyayaasha qabyaaladda takoorka isxaqiraada haybsooca iyo colaadaha beelaysan iyo wax lamidka midka shirweynuhu wuxuu ku boorinayaa shacabka soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka kooxaha khawaarijta ah iyaga oo ku gacan siinaya dowladooda sidii dalka oo dhan looga xoreyn lahaa kooxda khawaarijta ah shirweynuhu wuxuu ku waaninayaa muwaatiniinta ay ugu horeeyaan dhallinyarada iyo siyaasiyiinta shacabka ah ee isticmaala baraha bulshada gaar ahaan facebooka tictokka iyo kuwa lamidka ah inay ilaaliyaan anshaxa guud ee islaamka kana fogaadaan aflagaadada cayda been abuurka sumcadilka baahinta sawirada iyo muuqaalada qaaqaawan ama la been abuuray iyo waxyaabaha kale ee aysan ogolayn diinta islaamku iyaga oo ku raadinaya soo jiidashada dadka baad lacag looga doonayo siyaasiyiinta ama ganacsatada ama shakhsiyaad kale oo magac leh gabagebo shirweynaha culamada soomaaliyeed wuxuu ku baaqayaa in dhammaan alle loo wada noqdo dalkana alle loo baryo ha la badiyo baryada ilaahay hana lagu wada dadaalo inuu alle nooga dhigo dalka mid xasiloon oo barwaaqo ah waxaad degeysanayseen warmurtiyeedkii ay soo saareen culimaa-udiinka oo maanta shirkooda uugu soo gabagaboobay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana ay kasoo saareen sidaad maqlayseenba qodobada ad dhegeysateen ee warmurtiyeedka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulankan culamaa udiinka ka qeyb galay waxaana uu e, si markaa mugle uga hadlay arrimaha e, qabaa'ilka isqabqabsiga ee soomaalida dhexdeeda ah iyo ka hadalka iyo sidoo kale soomaalidu sida ay ugu kala qeybiso bulshada ee eh, isku dhex jirta amaba isdhexgalka bulshada ay ugu kala qaybiso eh, sidoo kale dariiqooyinka ayuu ka hadlay oo ay mudan tahay sida uu sheegay in ay eh, kasoo tagaan oo ay isdhexgal sameeyaan culimaa diinka masaajidana la wada lahaado oo dadku ay si isku mida ah ugu wada dukadaan mashaaikhduna ay uga wada qudbeeyaan say ku wada noolaan karaan oo la daraa oy ku wada shaqayn karaan saddex arrimood oo muhiim ah saddexdaas waxaa ugu horreysa allaahu akbar oo diinta ah midda labaadna waa axyaa watani oo dowladda iyo dalka ah midda saddexaadna waa qabiilka saddexdan oo mid waliba gaarkiisa muhiim u yahay see isugu wadna waxay u baahan tahay in ayadana tarbiyadeennu ama culimmadeennu laga fakero sidee laysugu wadaa dowlad iyo qabiil dal iyo diin marba inagu maxaan samaynaa marba mid baan ku guurnaa markaasaan dadka ku laynaa culimadii la leynaya hadda ee toddobaatamyadii la leynaya waxaa laga yaabaa inay axyaa wadaniya iyo dad laga yaabo inay wadaniyad si kale loogu soo sheegay haddana allaahu akbartii baa ina laynaysa oo qof allaahu akbar le markuu kugu dhufto ku dilo ku gowraco ayaa dadka dilaya oo markuu qarxinayo dadka uu soo dhex galo takbiir dheer ku dhufanaya ood moodaysa in maaragta uu jannadii galay ayuu ku dhufanaya qabiiltuu inagu hayana waabaad ogtihiin iyo dhibku inagu soo gaadsiiyey ilaa haddana inagu hayo marka mufradaadkaas ama canaasirtaas muhiimka ah qabiilku waa muhiim diintu hadda waabad ogtihiin waa muhiim dabcan iyadaa ugu muhiimsan qabiilkuna waa muhiim wadanka iyo dalka iyo dowladduna waa muhiim saddexdabana de waan haysanaa sideen isugu wadnaa dowladdii iyo qabiilkii waa laysku wadi la-ay waa lagu wareersanyay hab laysugu wadaa la la waa ogtihiin siyaasadaas ay u qasayso dowladdiis ay u qasayso competensiga iyo xataa qiimihii wadanku uu yeelan lahaa qabiilku wuu hortaagan yahay dhibaata ayuu ku hayaa dalka tuugga lama cayrin karo haddii la cayriyo saf baa la soo gelayaa odaygii iyo sheekhii iyo xildhibaankii iyo wasiirkii kulligood way difaacayaan tuugga caadi bay u difaacayaan xataa hadduu shabaab yahay way difaacayaan waa ogtihiin annagaa dirsanay oo shabaabku noogu dira hadda waa ogtihiin wax ka socda hadda meelahaas la qabtay annagaa adeer dirsanay waxaan dhahnay shabaabka noogu dhex jiro maxaanku dhahaa dadka nooga soo qaqabo waxaasaan dhahnay haddana ayakii bulaynayaa markuu soo galo isqarxinaya marka culayskaasaa jira inaan marka isku dhex wadno ayaan u baahannahay canaasirtaas way isku fashilmeen waan isku wadilacnahay tab aan isugu wadno inaan helno waaye maadaama halkan ay yihiin dadkii murabiinta dadka tarbiyanayay waa inaan helnaa dad allaahu akbartooda rumaysanaya diintooda oo ku dhegan qabiilna ah qabiilka ilaahba dadka ka dhaliyey wadaniyiin ah dalkoodana jecel mid walbana ka kale inuusan ku xadgudbin oo qabiilku meel buu leeyahay meeshiisa inuusan soo dhaafin oo halkiisa lagu hayo diintuna waa diintaas de qofkii dowladdii iyo noloshii iyo dhammaan wixii oo dhan hagaysa laakiin waa in aan lagu xadgudbin oo waa meesha hadda laleeyahay dowladdu ha ka ilaalisee uusan intuu qof iska imaado meeshu rabo uusan u jeedin waddanka dalka in la jeclaysiiyaan u baahannahay dowladda in dalka dadka la jeclaysiiyaan u baahannahay waxaan u baahannahay in dadkeenu ogaadno oo la baro dowlad la-aan inayn dal jiraynin dalla inuusan jirayn dowlad la-aan diinna inaan la haysan karin la habayn karin la noolaan karin dowlad iyo dal la-aan sidaa darteed waa in dowladnimada iyo dalka dadka la jeclaysiiyo waay oo ay tarbiyada gasho masaajidka kasoo masaajidka inay gasho waay waa la sheegaa oo mar walba de waa la akhriyaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuu jeclaa maka markuu kasii baxay sidanuu yidhi dhammaan kulli dhammaan intaasoo dhan waa la fasiraa laakiin markaad u noqoto caalamka oo practicalka markaad timaado iyo camaliga waxaa kuu soo baxaysa tarbiyadeennu inay meelahaas ay dhabandhuuqo ka leedahay ama aysan isan si fiican maaragtay isula sinayn meeshaas ma sinno marka waxaan u baahannahay in canaasirtaas ay culammadanu dib u eegaan haddii ilaah idhaahdo midka midka ugu wanaagsan oon qaba oo aan marka kusoo gabagabaynayo oo aan did badan kastoon soo sheegay waxaa weeye dadkeenna oo dib u heshiiya oo soomaali heshiisa oo hadda annaga xukuumadda noo ah madaxweynaha halkudhagga ugu weyn ee uu la yimid ah soomaali heshiisa dunidan heshiislaah waxay ka bilaabanaysaa maantay ka bilaabatay waa markii igu horreysay oon arko culimada iyadoo tashkiilaadkoodan kala duwan iyo jamaacaadkoodan kala duwan oo saan isula fadhiya oo bayaan isla soo saaraya oo sidaan u kaftamaya oo sidaan u wada hadlaya waa markii koowaad oo aniga aan arka waay sidaa darteed waa horumar waana bogaadinaynaa waxaan rajaynayaa halkan ay ka bilaabatay waa in wax la wada yeeshaa oo masaajidda la wada yeeshaa oo dhib ma leh masaajidkaad joogto inuu ka istaago nin kale oo jamaaco kale ka yimid oo deedna weliba fikarkiisa uu ka sheego wax dhiba ma leh iska dhegayso ogolow in lagula nool yahay ogolow in lagu khilaafsan yahay ogolow beesh aragtidiisa hajeetiyo adigana isku nab waxoogaa waxoogaa isku xaji iska dhegayso laakiin ha la ogolaado masaajidda in la wada yeesho oo la wada isticmaalo ha la yeesho oo ilaahay baa iska leh masaajidde sheekhanina ra'yigiisu ka jeedsanayaaye waxaa waaye ogolow in aad dhegaysato wax aadan raalli ka wada ahayn ogolow masaajidda marka in la wada yeesha waay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka qayb galay eh, kulanka ayuu ahaa oo galabta gabagabadiisii goobjoog ahaa eh, shirka weli waxaan ku guda jirnaa arrimihiisa waxaana kulankan oo ay culammada yeesheen afartii maalin ee lasoo dhaafay ee eh, qeyb ka ahaa in ay mufti markaa soo saartaan kaasi oo hogaamin doono culamaa udiinka soomaaliyeed oo markaa ay noqon doono amaba noqon doono marjic ay dib ugu noqdaan go-aanka ugu dambeeyana iskaleh waxaan wax ka weydiiyey halka uu ku dambeeyey muftigaasi sheikh nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi oo markaa ka qeyb ahaa culummada ka qeyb gashay kulankan waxaana uu igala hadlay amaba igaga jawaabay waxa ku saabsan sababaha ay muftiga u soo saari waayeen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin aadaad mahadsantihiin waxaa weeyaan kulankan eh, ahmiyadda uu leeyahay waxaa weeyaan eh, wadanka waxaan ognahay muddo badan bay nimankan dhalinyarada ah oo iyaguna naftooda dilaya dadkana laynaya ay ka dhex dagaalamayeen Eh, culimaduna eh, dee hadda ka hor mowqif eh, midaysan ma mayna ka qaadanin dowladdan hadda wadanka ka jirta dardar bay gelisay kaad ogtihiin oo hal hor shir madaxweynuhu shir ku baaqay shirkii baa marka la isugu yimid shirkan wuxuu ajindihiisu ahaa in laga hadla koow nimanka khawaarijta ah inayna sharciyadba u lahayn inay yidhaahdaan jihaad baan gelaynaa ummadda soomaaliyeed baan shareecaed baan ku xukumaynaa inayna xaqba u lahayn culimadu inay cabdeeyaan waana waxay xaq u leeyihiinoo dee dawlad iyo shacab iyo ummad wada jirta ayaa jihaad wada gasha waxna wada qabsata laakiin daa'ifo yar ama koox yaro goonihi intay meel isugu leexato oo ay hub uruursato iyagu ma geli karaan jihaad wadanna shareecan ku xukumaynaa ma dhihi karaan marka culimmadu taas inay caddeeyaan oo nimankaas mowqifkooda iyaga ficiladooda sifaadooda inay wax islaamka dhexdiisa ka soo martay oo waxyaalahaasoo kala samayn jirtay ay jireen inay caddeeyaan kadibna eh, dowladda soomaaliya inay diinta islaamka wakiilka tahay la cadeeyo oo dowladdu diinta dad baa ximaaya iyo ilaalin u haya dowladdu marka diinta ilaalinteeda waxaa iskale dowladda iyaga mas-uula amaakinta guud ee ummadda ilaalinteeda iyo masaalixda guud ee ummadda dowladda iskale intaas baa ugu muhiimsanayd waxaa kaloo lagu ballansanaa in la dhiso golo culimmada soomaaliyed ay ku midaysan yihiin macnaha waad ogtahay dawaaif kala duwan bay ka kooban yihiin culimmadu firqooyin kala duwan oo qolaba wadanka qayb soo bar soo gashay oo kala duwan baa jirta waa gartay eh, golo ay ku midaysan yihiin in la dhiso saasu qorshuhu ahaa haddii aan yaro kaa dhex galo qodobo dhowraa ah la soo saaray qodobadaas marka maxay ka bedeli karaan dagaalka lagula jira al-shabaab iyo sidoo kaleba dadka soomaaliyeed oo ku jaha wareersanaa eh, qaarkoodna markaa fikirka al-shabaab aaminsanaa maxay ka bedeli kartaa waxay ka bedeli kartaa dad badan oo waxaa jirta wax magarataa oo ku sirmay barnaamijkaas waxaa kaloo jira dad ganacsato ah, ilaan waxa weeyaan iyaguba markay wadanka dhexdiisa ay awood ku leeyihiin oo ciidamo haystaan ganacdad ku tiirsan yihiin wadaado oo taageero u ah ku tiirsan yihiin dadkaas markaa bay wiiqaysaa way awooddooda hadda ka horna war wax badan waa la sameeyey dad badan oo isireen hadday arkaan dhowr boqol oo qof oo xulimo oo isu timid oo iyo dawladdii oo mawqif midaysan ka qaadatay waxaa weeye fikirkoodii iyo awooddoodii way dhaawacaysaa qodobada aad ka soo saarteen shirka maalmaha socday hal iyo laba qodobada ugu waaweyn waxaa ugu waaweyn horta kow dowladda soomaaliya inay matasho shareecadeenna islaamka iyo diinteed diinteenna xaniifkaa ah, ilaalinteeda bulshada soomaaliyeed inay bulsho muslima tahay boqol kiiba boqol oo sunni ah oo muslima oo madhabka imaam shaafici haysata ayaa lagu cadeeyey culimada meesha waxaa weye joogtay isla qaateen waxaa kaloo la isla qaatay kooxdan khawaarijta dagaalkooda inuu yahay dagaal xaqa maadaama qabshigiina naftoodii dilayaan ummadiina ay laynayaan hantidoodii burburinayaan ubadkoodii khalkhal iyo dhibaato ay gelinayaan inuu yahay dagaalkaasi dagaal xaqa baa ka mid ahay waxaa ka jirin culimo kala qaybsan oo culimadu nimanka khawaarijda haddii ay timid inay midoobeen oo hal dhinac ay ka wada yihiin dhammaantood qodobo oo noocaasa ku jiro waa garta ugu dambayntii eh, haddii aan ku weydiiyo waxaa lagu madlanaa in ay iska soo dhex doortaan muftigii hogaamin lahaa culamadana markaa madax u noqon lahaa eh, kulan ma kale miyaa dhiman maadaama shirkii buulmurtiyeed laga soo saaray goorma ayay doorashadiisa dhacaysaa oo ay iska soo dhex saarayaan mise eh, sidaan ayaa lagu kala tegayaa Eh, waxa weeyaan waxaa laga yaabaa qofka aan u dhuunduleelin ama aan ka warqabin waxyaalahaasay u jiraan culimadu maaha baarlamaan wax dooranaya ama intay meel isugu yimaadaan wax isla gaaraya ma aha waxa weye sistamka iyo dawlad baa jirta eh, waxaan hindiso sharciyeed wasaaradda diinta iyo awqaaftay maraysaa waxay maraysaa golaha wasiirada waxay maraysaa golaha shacabka waa la taxliilinayaa culimada lagala tashanaya waxaas waa wax tashi guud soo baxayo iyo sistam iyo nidaam maraya wey marka ku soo baxayaa mana ka baxsanaanayo nidaamka jamhuuriyadda ayay ka tirsan yihiin culimadu ay ku dhexnool yihiin oo bulshadan ay ka mid yihiin laakiin tashi bay ku yeelanayaan sidii wax loo xallin lahaa sidii golahaas loo dhisi lahaana qayb bay ka yihiin laakiin broses dawladeed bay maraysaa goorta ugu dambaysa marka la soo saarayo muftiga ugu sareeya goormay ku baagan tahay sida xogta ku hayso Eh, waxa weeyaan de waktigii madaxda qaranka iyo ay soo gartaan culimada iyo guddiyada loo saaray dadkan oo dhan ma ka wada shaqayn karaan eh, markii qoraal la samaynayo guddiyo technica ah loo saaray iyagaas ah wixii qorsha iyo wixii nidaama soo habaynaya intaas intii ka sokaa culimadu ma dalkay joogayaan mase waa la fasaxayaa oo qof walba halkuu ka yimid u aadi karaa culimadu saddex qaybood bay kala ahaayeen qolo waxay ka timid banaanka oo wadamada khaarijkay ka yimaadeen ingiriiska iyo maraykanka iy kala yimaadeen qaybana gobolada soomaaliya ka yimaadeen qaar silka shanaad ka yimid way jiraan qaarna magaalada muqdisho ka yimaadeen marka intaasay isugu jireen nin walba deegaankiisii iyo meelihiisii bay kala aadaya sheekh nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi ayuu ahaa oo markaa igaaga warbixinayay goorta muftiga lasoo saarayo culammada soomaaliyeed hogaamin doono eh, weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan waa hagaag markana haddii aynu aadno galmudug ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug waxa ay maanta ay gudaha u galeen deegaanka miron iyo deegaano kale oo hoostaga degmada xaradheere halkaasina waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dowladdu qaymo ay ciidamada ee eh, dowladda gaar ahaan kuwa danab iyo sidoo kale ay iska kaashanayeen saaxiibada caalamka waxaana lagu dilay dagaalyahano fara badan oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab waxa ay ciidamadu gudaha u galeen deegaano kale oo hoos yimaada degmada xaradheere deegaanka miron waxaa duqeyn culus ay ka dhacday saacadihii lasoo dhaafay iyadoo ugu dambeyntii ay dowladdu si buuxda ula wareegtay deegaankan iyo deegaanada kale Eh, galmudug weli waxaa ka jira eh, abaabulka xoogan ee ka dhankaa al-shabaab deegaano fara badan ayana weli al-shabaab ay uga sugan yihiin eh, inkastoo weli ciidamadu ay wadaan gulufka ka dhankaa al-shabaab gobolada mudug iyo galgaduud waxaa furimo badan ay uga furan yihiin al-shabaab iyadoona lagu wado in maalmaha soo aadan ay dagaalo aada u xoogan ay mar kale ka qarxeen markana xukuumadda soomaaliya waxa ay maanta meel marisay ciidamada heeganka ee bariga afrika oo ay ku bahubeen wadamo dhowr ah oo geeska afrika dhaca waxaana eh, ka mid ah wadamadan soomaaliya ciidamadan ayaa waxaa markaa ay yeelan doonaan wadamadan iyadoona ay wadamadu ay ciidamo eh, magacaas la baxay ay yeelan doonaan oo ay ka midaysan yihiin sidoo kale xukuumaddu waxa ay eh, magacaawday golaha wasiiraduna ay soo saareen taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed oo ay markaa u magacaabeen eh, nin markaa lagu magacaabo eh, booliiskana hore uga tirsanaa genaraal sulub axmed filin oo markaa kamid ahaa ciidamada booliiska soomaaliyeed bismillahi llahi raxmaan iraxiim shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta uu shir guddoomiyey ra-isul wasaare ku-xigeenka mudane saalax jaamac ayaa waxaa lagu ansixiyey laba arrimood oo muhiimad gaara ah leh waxaana ay kala ahaayeen heshiiska aasaasidda ciidamada heeganka ee bariga afrika iyo soo jeedinta magacaabista taliyaha cusub ee ciidamada booliiska soomaaliyeed shirka ayaa waxaa ugu horeyn warbixin dhinaca xaaladda guud ee amniga looga dhagaystay iyo weliba dagaalka lagu ciribtirayo kooxda khawaarijta wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga oo ka warbixiyey guulaha ay gaareen ciidamada qalabka sida ee soomaaliya toddobaadkii aynu ka soo gudubnay golaha waxa uu si aqlabiyada u ansixiyey soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha oo soo jeedisay in taliyaha cusub ee booliiska soomaaliya uu noqdo jenaraal sulub axmed firin oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jenaraal sulub waa mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaana uu tababaro kala duwan kusoo qaatay wadanka gudihiisa iyo dibadiisa isagoo dhinaca aqoontana wax ku bartay wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana jaamicadda makrere ee wadanka uganda uu ka haystaa shahaadada masterka oo uu ku qaatay maadada nabadda iyo xalinta khilaafaadka dhinaca kale golaha wasiirada waxa uu ansixiyey heshiiska aasaasidda ciidamada heeganka ee bariga afrika oo ay ku midaysan yihiin sagaal wadan oo soomaaliya ay ku jirto kuwaasi oo kale ah dalalka burundi jabuuti etoobiya kenya ruwanda seshalis suudan iyo uganda heshiiskan ayaa ujeeddadiis waxa ay tahay sidii loo hirgelin lahaa ilaalinta amniga iyo nabadda iyo guud ahaan xasiloonida gobolka taasi oo ah mid ahmiyad gaara u leh dowladda soomaaliyeed kaasi wuxuu ahaa farxaan maxamed jimcaale afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo ka warbixinayey xukuumadda oo maanta meel marisay waa laba sharci amaba sharciga ciidamada heeganka ee bariga afrika iyo sidoo kale waxa magacaabeen taliyaha booliiska soomaaliya weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkeenna sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay waayahay saaxiibayaal waxaad dhegeysaneysaan barnaamijkeena xog waraysi qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war maantaoo kale muddo soddon iyo sana ay ka soo wareegtay waxaa la yidhi mintilnimo dagaal adag lagu soo mar gobolada middi kaare lagu furay maalin weyn kacdoonkii muqdishoo dhan saamee madaxtooyo lagu yaac madaafiicda goobtiyo mar hadday gantaalihii colkii moosi waayeen meegaarka xeradiyo muska qaar ka soo galay maado talada wow mahuraanku waa carar wixii dhacay ma moogine macallinkii fagaare macalinkaaga isbigu waa macalinkeena kacanku waa macalinkiisa siyaadna waa macalinkeena war cabdulow ha iga dhexgeline macbuud baan ku dhaartaye wuu sii muuqday odaygii maleeshooyinkii kacay markay muran bilaabeen aho mixnadaas waxaa dhigay mar aan tuurna mooye ma uu jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mawqif iyo axdi u yihin maxay dhaxashay taasuna boqol baa mar wada tidhi anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan markii hore ninkii kacay majliskii wuxuu yidhi anaa mudan hoggaankaoo muddaan silax u soo maray war mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maal iyo nafba u huray war mid kalea wuxuu yidhi mahuraanka shacabkaoo maska dila anaa idhi wargooyin mid kalea wuxuu yidhi midiyaha anaa tumay wah mid kalena weliba eray midyaha la sheega anaa mariyay soofaha war mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudan oo maray daabka uga dhigay mid kalena waxa uu yidhi anigaa ka mudano ku muday meeshii lala rabay war ismaandhaafkii sii koran madaxweynenimadii mid walbaa midkii kale ka mamnuuc inuu helo markay joogtay meeshaas madfac noqotay xaajadu muruq taarufay timid markay joogto meeshaas mii iyo magaaliyo maanyaba la xaalufi muqdishona warkeeda madficiyo dagaalkiiyo masiibooyinkii dhacay duqa mooti mooye bal maxaad macaashteen calaayadan waxaa kaloo la yidhi masagaadaada meeluu yeel mamoogi taadkaasoo maarte mise gaadaada meeluu yeel ma moogi taadkaasoo maarte war adiga iska moogo macnaha garanine toban maamul goboleed iyo madaxweyneyaal badan tacajabaye tacajabaye balyay u talin u talin tobanka madaxweyne ya dheegi jari warmaday abwaanguura haddaan intaa uga gudubno abwaan mustafa sheekh cilmine wuxuu yidhi kursigaasan caashaqayey shaqsigaasaan caashaqayey madaxweyne madaxweyne koli dhahayey wadadhaha mar labaad ku celiya war soddon iyo saddex sano hadday ka soo wareegtay burburkii dowladdii kacaanka dawlad la'aanna ah inaan nolol jirinaan soo aragnay soomaalidu wax ma ka barata waayihii dhacay iyo taariikhda taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareene taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheed ninna madiiddo ninna madonto ninna madiiddo ninna madonto runtayda dacalka saartaa dadow dadow horta taariikhda waxbaa laga bartaa sida hore loo sheegay wixii tegana soo dhaqamaayaan laakiin timaadadaa lagu saxaa aryaadhaha wax teegay lama tiigsaade timaadada la toosiya wax tegay lama tiigsaade timaadada la toosiya warkalamaanay war ma haysiine shirka culummada soomaaliyeed wuxuu furmay saddex iyo labaatanka oo ku beegnayd tii maalintii culummadii soomaaliyeed la laayey wuxuuna soo xirmayaabaa layidhi ka janna weriyoo ku beegan dii maalintii macallinkii kacaanka jabaadda u magaalada ka saartay shir ku tiro badanaa war maalintii culimada la laayey ilaa maalintii maxamed siyaad barre dalka ka baxay culummadu ma shiraayeen warwarla weynee u n c umbaad sheegtaane halgankii s n m xaggaad ku ilowdeen wargambooso war ma hayside s waxay aaminsaneed midnimada cudurada soomaaliya aga wargooyin waa iska hadlaysaane s m xageed ku ilowdeen arbawo waxaasoo dhan waxaa ka horaysay hooyadii jamhadaha s ma aasan dahdaan maxaa idin helay war buntland waa hooyadii federaalkaa maqli jiray hooyadii jabhadahana ma ahayd oo jabhadiyo federaal meesku hooya arwax ma ogide wax la soo mar waxna laaban war jabhaduhu salleen lay ahaayeene xaaladdu waxay dhabaqday markii afka laysku duubtay waraadha wiil dhashaaba aabbihii waa ka liitaabaa layidhi war innagaa aragnay wiilal badan oo aabbayaashood ka fiican maxaa laysu xaqirayaa maxay ku abtirsadaan war isina waliba hilmaanteena hatakoyni sdma toos ariirow surun aryaadhaha wixii la soo marayba wax ka daranaa la arkay culummadi go'aammadii ka soo baxayaa arkay war shirweynaha culummada waxaa ka soo baxay al-shabaab daacish shiicada iyo kooxaha la midka ah inay yihiin dul habawsan oo ah cadowga diinta islaamka dadka iyo dalka dowladdana mas-uulka ah inay ka qabato ummadda cadowgaas war shirweynaha culummada waxaa kaloo kasoo soo baxay in culimada soomaaliyeed cod midaysan ugu sheegayaan ummadda soomaaliyeed in kooxda al-shabaab iyo daacish ay yihiin dembiilayaal khawaariij ah waxaana waajib nagu wada ah inaan la dagaalano war culummadu waxay kaloo dhaheen qofkii ku dhinta dagaalka lagula jiray khawaariijtu waa shahiid waxaana loo rajaynayaa inay ka mid noqdaan dadkii uu rasuulkeennu yidhi jannaa u sugnaatay war waxay kaloo dhaheen culummadu ma bannaano in la faafiyo afkaarta khawaariijta ma bannaano inaad af iyo haddii ku taageerto ma bannaana inaad xoolo siido ma bannaana inaad u dacwo tagto cid kastoo falkaa samaysaana waxay ka soo horjeedaa dhaqanka suuban ee diinta islaamka war shirka culummada ra'iisul wasaaraha soo xidhay wuxuuna yidhi go'aammadaad soo jeediseen qaybta dowladda uga aadan waan fulinaynaa war sheekh muuse caddoo shirka culummada ka hadlay wuxuu yidhi shabaab ummadda uma naxariisan waana ogtihiin intay culummo gowraceenoo xataa diin idinkuma aysan dhaafin say dadka u gowraceen in loo gowracaana waa waajib buu yidhi war sheekh muuse baxdoo isaguna shirka culimmada ka hadla wuxuu yidhi dagaalka khawaariijta lagula jiro adiga islaantaaduna iskala mid noqotaan waa ceeb wuxuuna yidhi culimmoy haddaad daacad qabtaan saddex boqoloo nimaa nahay ee nin walba toban wiil ha keeno waana saddex oo wiil weliba aan ku horay karnaa wiil gobollada soomaaliya shabaab waa khawaariij hadday culimmadii qeexday caamigay qaldeenoo runtiisoo qayaxan ma aha mase waxaad qurqirsaa jiroo qaadanaad tahay aryaadhaha culummadi markaan dhegaysto mid kasta kaciilow bistiis la yahay shacabkana waa ogtihiin waxay cara iyo calool xumo qabaan samigay cabdulla waayahan areysnayna waxa uu yidhi ciilraadaya caara kacshe colka kaa beermayaa eela ciilraagaya caara kacshe colki kaa beermayaa eela war kalamaanay war mahaysiine xaradheere iyo caadi iyo camaare iyo jawlo bugtaa ka socotaa la yidhi yaa haya war adna war mahaysid annagana war mahaysiin adna leedahay yaa kuu warramaya war anigaa war idin haye wasiirka amniga galmudug gaboobe wuxuu yidhi goobaha ciidamadu joogaan jaad lama gey karo cidda aan ku aragno ayadoo waddana tallaabaan ka qaadaynaa marka gelmudug waxay noqotay maamul goboleedkii ugu horreeyey ee ogaada jaadku waxa ciidanka seexiyaba inuu yahay sababta meelo badan loogu soo dheelmadana horaa loo caddeeyey hadda waxaa la wada ogaaday nin lafrayo inuusan dhagarqaba iska dhowri karin war allah u naxariistay abwaandhoodaan wuxuu yidhi indha lagu turbayaa ilaan tuug iskama dhowrin wartaliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi wuxuu yidhi degmo walba ciddii horaysataa maamulkeeda u badanaysa waxaana ognahay degmo kasta beelo badana wada degan midda u yari hadday xorayso iyadaa qabanaysa maamulka oo hadda ceelburya ka hormar rabaa la yidhi war mar haddii xaajada halkaas gaartay annagana cad jilibna hormaraysa ma jirto haye rab dhuurnaho gobsan hunuile waa irtifaase aga aga wargooyin kolka hadday saa tahay go'aalan ayaa ku hormari doona war sheekh cabdiqayni la weydiiyey wadaad sheekh xasaan la yidhaahdo kinya ka hadla wuxuu yidhi kaasi culimada kamid mid maaho waa nin shabaaboo la yaqaano waana ninka waa fadwada ka qaataanoo badneeyey dhiigga culimmada warwariye jamaal ismaan la ayaan dhowr xamar laga celiyey wuxuu yidhi cadawga koowaad ee soomaaliya shabaab ma ahana waa dowladda dhulka shabaab ka taliyana barwaaqa iyo ammaanaa ka jira marka waxaan la yaabanahay dadkii isqari jiro oo dhan nimankiiyo sii dhimanaya hulaabta iska wada rogeen miya warooda cabdulla waxaan ka maqli jiray majaabeese meel ay ka mulax mulax leeyihiin warwar ma haysiina taliyihii booliiska jarnaal xijaar xilkii waa laga xayuubiyey mar dambeyaa la sheegin dhihi yaa wargooyin doorasho ma qaban kara miyuu yidhi war warka iga dhex golaha wasiiradii waxay magacaabeen taliyaha booliiska u magacaabeen wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaadiidkii duulista hawada jarnaal sulub haye languraahahay sidee gadalinka daray warwar ma haysaana shirka golaha wasiiradu maanta waxay kaloo ansixiyeen ciidamada heeganka waddammada bariga afrika waxaana ku midaysan sagaal dal oo ku yaala bariga afrika laakiin eritereya waa loo diido kuma jirto waad iselagshama ay ka baqeen duguraashankii lisheegaya war soomaali somalilan ma ka tahay war somalilan waa qaran goonuu taagana wadamadan waxay kale yihiin burundi jabuuti etoobiya kenya ruwanda shiisalis sudan uganda iyo soomaaliya wargaboosaha waa qarankii somalilan ood hadda loo sheegtay war wadamada tanzaniya sood sudan eritariya iyo somalilanba kuma jiraan oo oogaboose sidaas xulufaad ku heshay miya arbow puntland maxay uga tageen warwar ma haysiina waxa maanta maxkamad la soo saaray yara ku eedaysan barangi war ilmihii barankiga nagu dhiba shuutama la horgeeya horta war horta ninkan baranki la leeya anugu maba aqaana waa ina war anigu waxaan u malayn islaam wardaxaashi la yidhahdoo la sheegsheegaya inay dhash oo ciyaal weerama halkaasay ka soo jeedaan war mid ka mid ah nimiga maxkamada la horkeen wuxuu yidhi shuutu waa maqli jira laakiin waa lagu horgoynaya weliga isma lahayn war dhallinyaradan waxaa lagu haystaa haa la yidhi wiil qurbajoog oo dhaqan cilin loo keeno in dib loo celiyo rabay ayay filan la sameeyeena la yidhi been abuura waxayna ka dhigeen soomaaliya inay qabta dhaktar tahay oo la afduubtay waxayna soo sawireena la yidhi wiilkiiyo qoryo lagu hayo baasuukiyaal dhinacyada ka yaaliin filin cabsi cabsiya ayna duubeenaa la yidhi war waddankuu ka yimid swiden markii filinki loo diray waa la yaabay miyaa la yidhi war filinka waxaa la yidhi wiilka hooyadiis in lacag looga qaataa la rabay laakiin dalkii o dhan wuxuu ka dhigay meelaan hal qof ku noolaan karin war waxaasoo dhan waxaa ka darnaayaa la yidhi sargaalkii hubkiisa iyo dharkiisa siiyey oo gacanta lagu soo dhigay asagana maxkamada la hor keenay ciidamada dowladda iyo hubkii baraka ku jilay war nimankaas waxaa la yidhi waxaa maxkamaddu ku xukuntay dhaqan celintoodu inay qoys dhaaftay oo qaranku dhaqan celiyo sarkaalkii ciidanka ahayna waxaa lagu xakumay fayl ciidan war ciidanka muufelinayaa la yidhi war weligaa dablaad ahaanaysaa weeye fayl ciidan war madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi boosaaso waxaan ka bilaabayaa dagaal daacish iyo al-shabaab lagu xoraynayo arbao miyuu madax bannaanidii ka laabtay war waxaa la yidhi waxaan dani ku jirin iyo mudday waynax tabisaaye muraadkii kolka uu iiqmaybay hawl guurisaae warka gaabi iyadoo leh baa waa ku bariyaae weligeedba soomaalidu wakhtiga way iska lumisa war waxaa la yidhi wadarteenoo wanaagga ilaahaaliniyo inaan wadaa jiraan wax ku noqon karaa wax ku noqon karaa ina wadaa jiraan wax ku noqon karaa fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka mid laceyna ku kulmi doonna saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo